بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaanu qaadanaynaa rabiicata bin kacb saxaabiga lagu magacaabo rabiica ayaan qaadanaynaa qaala rabiicatu bin kacbin wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa fatan dhallinyaro fati baan ahaa wiil dhallinyaro ah xadiida sinni da'daysuna ay yar tahay anugu dhallinyaroo haddana aad usii sii yar ayaan ahaa shaab dhallinyaro ah falam lama shaqa lammaa goortii asharaqad ay ku iftiintay ku bidhaantay nafsii nafsadayda binuuri اliimaani iimaanka nuurkiisa xilligii naftayda ay ku ishraaqday ay ku iftiintay ku bidhaantay wiil yaroo da'yar ayaan ahaa oo wamtala'a fu'aadi laabtaydana ay ka buuxsantay bimacaani alislaami islaamka macaanidiisa islaamka macaanidiisa markay ka buuxsantay laabtaydii naftaydiina ay ku bidhaantay ku iftiintay nuurkii iimaanka canug yar baan ahaa walammaa goortii igtaxaltu aan ku kuushay aan ku indho kuushay caynaaya labadayda indhood walamma igtaxalt markay kuulatay caynaaya labadayda indhood bimar'i rasuulillaahi rasuulka alla aragtidiisa sala allahu calayhi wasalama awala maratin markii ugu horaysayba axbabtuhu waan jeclaaday markii ugu horaysay oo aan rasuulkaba indhaha ku dhuftoon indhaha saaray indha kuulashadan iyo waxaan waa iska isticaaro waxaa loola jeedaa markii ugu horraysay oo indhahayga ay nebigu ku dhaceen axbabtuhu waan jeclaaday rasuulkaoo waan jeclaystay xubban jacayl mala ka hantay calaya dushayda kulla jaarixatin xubin kasta oo min jawaarixi xibnahayga ka mid ah isla markii rasuulka aan arkay oo aan indhaha saarayba aad ayaan u jeclaystay jacaylkaasoo hantay oo milkiyey dushayda jawaarix kasta ama xibin kasta oo xubnahayga ka mid ah wawlictu waa lay jeclaysiiyey bihi rasuulka walacan jacayl sarafanii sarafanii iga dadbay oo iga leexiyey can kulli maa cadaahu wax kastoo ka soo haray wixii asaga ka soo haray oo dhan walac iyo jacayl iga leexiyey ayaan rasuulka lay jeclaysiiyey sala allahu calayh wasalam faqultu fii nafsii nafsadayda waxaan ka idhi daata yowmin maalin maalmaha u saaxiibkaa wayxaka yaa rabiica rabiicow halaaggaa kuu sugnaaday wayxaka warliibaani waa kelimad baa la yidhaahdaa qofka loo isticmaalo mar allaala marka loo taraxumayo xanuun iyo waxaana way noqotaa wayxaka liibaantaadii ama hooge yaa rabiica rabiicow lima laa tujarid maxaad ugu gacan marnaan la'dahay maxaay ugu jeesan la'dahay nafsaka nafsadaada bikhidmati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam u adeega rasuulka naftaada may u gacan marnaato tarjaradka waa seefta marka galka laga bixiya iyo marka qofka la dhardhiga iyo xaaladaha noocaasa maad u faramarnaatid maad u soo jeesatid oo maxay ugu jeesan la'dahay nafsaka nafsadaada likhidmati rasuulillaahi rasuulka uu adeegiisa sala allahu calayhi wasalam icrad war u bandhig nafsaka nafsadaada calayhi rasuulka u bandhigo intaad u tagta waxaad dhahdaa rasuulkii allow aan kuu khidmeeyo ilan howlo badan buu u baahan yahay cadagii loo keeno waysqaadkii loo shubo ushii loo qaado waxyaabo fara badani khidmadiisa nebiga naftaada u bandhig fa in radiya hadduu raalli ku noqdo ee uu kaa oggolaado bika adiga sacibta aada liibaantidi oo waxaad ku liibaanaysaa biqurbihi dhowaanshihiisa wafusta waxaad ku liibaanaysaa bixubbihi jacaylkiisi bal naftaada rasuulka u bandhigoo hadduu kaa oggolaado waad liibaantay waxadayta waxaad ku dheefsanaysaa bikhayri اddunya wاlaakhira labadii khayre adduun iyo aakhiro khayr adduun iyo khayr aakhirana waad ku dheefsanaysaa waxadayta waad helaysaa oo waad dheefsanaysaa mar hadduu kaa ogolaado inaad nebiga u khidmayso bikhayr addunyaa waalaakhira labada khayr ee adduun iyo aakhiraba uma intaa ka bacdi maa labistu maba daahinba buu yidhi an acradtu inaan u bandhigay nafsii nafsadayda calaa rasuuliillaahi rasuulka dushiisa sala allahu calayhi wasalam wa rajawtuhu waxaana ka rajaynayo aan aad uga rajo qabay an yaqbalanii inuu iga aqbalo fii khidmatii u shaqayntiisa rajana waa ka lahaa buu yidhi markaan rasuulka u bandhigahayay inaan asaga u khidmeeyoon u shaqeeyo waxaan rajaynahayey oo aan asaga ka rajaynaya waa rajawtuhu an yaqbalanii inuu iga aqbali doono fii khidmatihi u adeegiisa falam yakid kuma guuldaraysanin rajaa'ii rajahaygii kuma hoogin kuma guuldaraysanin rajahayga waradiya fiih uu iga raalli noqday rasuulka an akuuna inaan ahaado khaadiman shaqaale lahu asaga u khaadim ah inaan khaadim u noqdo raalli buu iiga noqdayo wixii aan rajaynayey ee rajo ahaa kuma guuldaraysanin kuma qasaarin kumana hoogin falam yakhib rajaa'i ma guuldaraysanin oo ma hoogin rajadayda oo way meel martay waradiya biya wuxuu iga raalli noqday an akuuna khaadiman inaan khaadim u noqdo lahu rasuulka fasirtu waxaan ahaaday mundu daalika alyowm maalintaa laga bilaabo alzama mid laazima lilnebiyi nebigii alkariimi sharafta lahaa rasuulkii kariimka ahaa ayaan laasimay min dillihi hooskiisa nebiga agtiisa ayuu ula jeedaa kama fogaanin asiir waan soconahayey macaw rasuulka micigiisa aynamaa saara meel allaala meeshuu u socda wa aduuru waan wareegahayey fii falakihi falagiisa iyo garaantiisaan ku wareegahayay kayfa maa daara meel allaala meeshuu u wareego falaga waa wareegaa loola jeedaa macnaha wuxuu ka wadaa hadduu fadhiistana waan la fadhiisanayay hadduu safran waan la safri jiray wa aduuru fii falakihi fanagiisa ayaan ku wareegahayay kayfamaa daara si allaala suu markaa u wareego famaa rama ma uusan soo tuurin nebiga bitarafihi araggiisa maratan mar naxwii dhankayga soo ma eegin ilaa mathultu waxaan istaagahayay waaqifan anoo taagan bayna yaday hortiisa hadduuba saa ii soo eego intaan soo cararo ayaan hortiisa istaagahayay mahultu waaqifan anigoo taagan baan mihaalinahayey bayna yaday hortiisa waan soo istaagayey wamaa tashawafu ma doonin rasuulka uma hanqal taagin lixaajatin dan oo min xaajaatihi danooyinkiisa ka mid ah ilaa wajadanii waxa uu ihelahayay musrican anoo u soo degdegahaya fii qadaayahaa u samaynteeda inaan xaajadiisa u gudo inaan u soo degdegahayo ayuu rasuulku ii arkahayay wa kuntu waxaan ahaa akhdimuhu mid u shaqeeya nahaaruhu kulla maalintiisa oo dhan maalintii oo dhan waan u khidmayn jiray fa'idanqab markii ay dhammaato annahaaru maalinta oo wasallaa uu tukada alcishaa'a alakhiira cishaha dambe oo waawa uu aado u duma ilaa beytihi gurigiisa ahimu markaasaan haminaayon damcahayo bilinsiraafi inaan ka gadoomo qalaas baan lahaa cishaa'igii dambe hadduu tukaday oo nebiga gurigiisii uu aaday howl kale inuusan u baahnayn baa suuragal ah markaasaan haminahayey oo waxaa maskaxda iyo qalbiga iga soo gelaya insiraafii inaan soo baxo alcishaa alakhiira marka uu leeyahay wuxuu ula jeedaa cishaa'iga dambe ilan dadka gobolka mid ah ayaa maqhribka cisho u yaqaanaa siaysan salaada makhribka u ahayn buu u tilmaamayaa cishaa'iga akhiiraha ah waa cishaha caadigee aan naqaano oo aan makhribka markaa ahayn mar allaala markii cishaha dambe uu tukado oo wa'aawaa uu u dulmow aada ilaa baytihi ahim markaasaan haminayay bilinsiraafi inaan ka taga laakinnii laakiinse anigu maa albasu ma aanan nagaanaynin an aquula fii nafsii inaan nafsadayda ka dhaho ilaa ayna tamdi rabiica rabiicow xaggee aadaysaa war yaad nebiga oga tegaysaa sala allahu calayhi wasalam waxaa suuragala habeen bartamaa aydoo la marayo inuu dan u baahda nebigee yaad ku dhaafaysaa rasuulka alleh qalbigay iga soo geli jirtay maa albahu ma aanan nagaan oo kama dib dhicin hadalkaa iyo damacaa aan damcay inaan baxo an aquula fii nafsii waa nafsadiisa inaad nafsadayda ka dhahayo ilaa ayna xaggeebaa tandi qabanaysaa ood aadaysaa yaa rabiicatu rabiicow falacallahaa sow lagama yaabo tacridu inay ku soo banbaxdo lirasuulillaahi rasuulka xaajatan dan fi leyli habeenka gudihiisa sow ma dhici karta inuu dan u baahdo rasuulka yaad ku halaynaysaa fa ajlisu markaasaan fadhiisanahayey calaa baabihi waxaan fadhiisanahayay calaa baabihi albaabkiisa walaa taxawalu mana ka wareegaynin oo mid ka dhaqaaqaya maahayn can catabati beytihi beytkiisa iyo gurigiisii albaabkiisa catabadeeda waa lwaaxa yare albaabka saa ugu dhegan meeshaana kama faaruqi jirin oo kama dhaqaaqaynin waqad kaan wuxuu ahaa rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama yaqtacu mid gooya laylahu habeenkiisa waa mid ku dhammeeya qaa'iman istaag yusallii asagoo tukanaya habeenkii istaag buu ku gudan jira oo ku goyn jiray rasuulka farubbama waxaa dhici jirtay samictuhu inaan maqlay qara'u asagoo akrinaya bifaatixati اlkitaabi walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin faatixada asagoo akrinaya inaan maqlaa dhici jirtay famaa yazaalu kama uusan zuulaynin yukariruhaa inuu ku celcelinayo rasuulka faatixadii haziican min alleyli gobol habeenka ka mid ah ilaa waxoogaa habeenkii ka mid ah inuu ku celcelinayo xataa maldu ilaa aan noogoo faatrukahu aan ka soo tago ilaa intaan daalaan isdahodan iyo xaajaba uma baahna yuu aqrinayaa waan ka soo tago ow amase taqallaban ow amase taqlibanii ay iga adkaatay iga xoog badiso caynaayo indhahayga oo fa anaama aan hurdo labadaa mid bay ahaan jirtay markaasuu qur'aanka saa u akhrinayaa wa rubbamaa waxaa dhici jirtay samictuhu inaan maqlo yaquulu asagoo odhanaya samica allaahu liman xamida famaa yazaalu ka zuuli maayo haddana yuradiduhaa inuu ku celcelinayo zamanan wakti adawal ka dheer min tardiidihi ku celcelitaankiisii lifaatixati اlkitaab maraa samica allaahu liman xamidah uu leeyahay haddana waa ku celcelinayaa wakhti adwal ahoo ka sii dheer intuu faatixada akhrinayay sala اllahu calayh wasalam waqad kaana waxay ahayd min caadati rasuuli illaahi rasuulka dabcigiisa caadadiisa iyo dhaqankiisa waxaa caado u ahayd annahu asagu maa sanaca looma sameeye lahu asaga axadun axad macruufan macruuf u sameeyaayi ma jiro ilaa hadduu jirana axabba wuxuu jeclaa an yujaaziyahu inuu ka abaalmariyo calayhi korkiisa qof walba oo nebiga ixsaan iyo wanaag u galaa wuxuu aad u jeclaa inuu ka jaasiiyo bimaa shay uu uga abaalmariyo huwa asagaba ajallu ka weyn minhu xaggiisa wixii loo qabtay loo sameeyey wax ka weyn inuu ugu abaalgudo yuu rasuulku jeclaan jiray sala allahu calayh wasalam dhaqan bay u ahayd da'ba iyo caaday markaa u ahayd sidaa darteed macruufkoo laysku sameeyo islaamka ayuu ayuu ka mid yahayo khayrka iyo wanaaggaa lagu gaaraa qofka ixsaanka iyo wanaagga kuu galana inaad ixsaankiisa u guddo diinta islaamkaa markaa qabtaa sidaa darteed baa waxaa batay qof ixsaan inta loo sameeyo qofkii wanaajiye xumaan ugu beddela meeqaa cabaadaysa walaalayaa meeqaa odhanaysa saabaa loo qabtoo wanaag baa lagu soo dhoweeyey wixii oo dhanba waxaan jirin buu ka dhigay war qofka haddaad wax kale u awoodi weysaan buu odhan jiray nebiga jazaaka allaahu khayran dhaha haddaad sidaa dhahdeen aad dhahdaan waad ku xeel dheeraateen waxyaabuhu idiin qabtay wax kale xataa haddaad u samayn weysaan haddii qofka ixsaanka iyo wanaagga kuu galay iska daa in sayi'a iyo xumaan loogu abaalgudee waxaa laga ilaaliyaa wax allaala wixii dhibaataa qalbigiisa waayo qofka ixsaanka sameeya abaalkiisu waa ixsaan ilaahay dadka saasuu kula mucaamaloodaa hal jazaau alixsaani ila alixsaan war ixsaan abaalkiisa maya ilaa ixsaan ma ahani laakiin maanta waxaan aragnaa ixsaan abaalkiisa sayi'a laga dhigo waxaan aragnaa wanaag loo sameeyo qofkoo la dhibaateeyo xaaladda noocaasa looma baahna qofkii wanaag noo sameeya aanu abaalgudno wax kale haddaan weyno xataa aan u ducayno oo ducada ku badiya ilaad aragtaan inuu qancay xataa dadka qaarkood maba kaaga baahnaba abaalgudna waxaad samaynaysana waxaa la rabaa inaad ilaahay dartii ka ahaato subxaana wa tacaala laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura idinka dooni mayna inaad noo abaalgudaan iyo inaad noo abaalgudaan iyo inaad nagu mahdisaan labadaba wax allaala waxaad qabanaysaa ama ha lagu xumeeyo ama ha laguu gudo ama ixsaankaagii sida uu ahaa ha lagugu gudee adiga mar walba waa in abaalkaaga aad ilaahay ka rabtaa subxaana wa tacaala waxaasaan u qabtay baad maqlaysaa xumaan buu iigu guday asaga abaal maba ka rabinba waxaad abaalka ka rabtay iyo jazaha waa ilaahay subxaana wa tacaala marka rasuulka da'biyi dhaqan iyo caada wuxuu u lahaa qof inuusan u samaynin macruuf iyo wanaag ilaa wuxuu jeclaan jiray ilaa axabba wuxuu aad u jeclaa an yujaasiyahu inuu ka abaalgudo ee uu ka jaasiyo uga abaalmariyo calayhi qofkaa korkiisa bimaa huwa ajallu minhu wax ka weyn xaggiisa wixii loo qabtay wax ka weyn bacdamaan anigana u qidmeeyey waqad axabba wuxuu jeclaystay nebiga an yujaaziyanii inuu iiga abaalgudo calaya dushayda khidmatii adeeggaygalow asagaan u qabtay khidmadii iyo adeeggii iyo shaqadii iyo wixii aan u qabtay inuu iiga abaalgudo ayuu rasuulku jeclaystay fa aqbala calaya waa isoo qaabilay waa isoo eegay oo wuxuu yimid dushayda daata yawmin maalin maalmaha u saaxiibkaa wa qaala wuxuu ii yidhi yaa rabiicatu bin kacabin rabiic bin kacabow faqultu waxaan idhi labayka yaa rasuula allah hee rasuulkii ilaahayo labayk waa ku ajiibay waa samcan wa ijaaba baana maqlay waana ku ajiibay diyaar baanahay waxaad ii dirta macnaha maqal keligii ma aha labayka waa dadka xujayda waatay dhahaan labayk allaahumma labayk ilaahayow waa ku ajiibnay diyaar baan nahay waxaaga inaan qaadano diyaar baan nahay waxaad naga reebta inaan ka harno diyaar baan nahay nafteeni iyo maalkeeni inaan jiha ku nimaado xajka diyaar baan nahay wax kasta inaan u horno labayk allaahumma labayk waa kelimad aad u cajiib badan inta badan saxaabadu way isticmaali jireen markuu rasuulku u yeedho labaykay odhan jireen hee rasuulkii allow waa hee keliya ma aha waa anigoo dhan baa diyaar ah waa ijaabitaan waa diyaar garow waa waxaad ii dirta qaadashadeeda wa sacdayka ilaa rasuulkii allow ku ajiibay sacdayka waa sacaada ama iscaadan bacda iscaadan rasuulkii allow waan ku maqlay waana ku ajiibay ijaaba bacda alijaaba weliba faqaala rasuulku wuxuu ii yidhi salnii shay-an acihi laka weydiiso shay aan ku siiyo wax allaalla waxaad doonto i weydii maanta waata hadda la tilmaamay nebiga wax allaalla wixii loo qabto wax ka badan buu jeclaa inuu uga abaalgudo qofka maxaa la yidhi maanta salnii i weydii salnii i su'aala shay-an shay i weyddiiso acihi laka aan ku siiye wax aan ku siiyo i weyddiiso ayuu ii yidhi farawaytu waan fikiray farawaytu maskaxdaydii ayaan ku laabtoo waan fikiray qaliilan wax yar waa fursad ileen muxuu dhiig doonaa muxuu rabaa inuu soo tuuro laakiin isma degdegine waan rawiyo waan fikiray buu yidhi qaliilan waxoogaa umma qultu waxaan ku idhi rasuulka amhilnii yaa rasuul allah ii kaadi rasuulkai alla waxoogaa ii sug liandura saan uga soo fiirsado fii maa aطlubuhu minka wixii aan kaa codsan lahaa uma ka bacdina uclimaka aan kuu soo sheegay kadibna aan ku soo ogaysiiye rasuulka allah waxoogaa ii sug ila waa fursad cajiib badan waa wax u mudan inuu ku laabto fikraddiisa faqaala rasuulku wuxuu yidhi laa ba'sa calayka dhib ma laha korkaaga laa ba'sa calayk waa ku sugaa waay ka soo fikir ka soo baaraandeg si fiican uga soo fiirfiirso kadibna ii imo wa kuntu waxaan ahaa yowmaidin maalintaan rabiica hadalkii qaatay shaaban dhallinyaro faqiiran gacan lahay dhallinyaro faqiir ahoo gacantiisu ay hoosaysaan ahay faqiir macnaa aan waxaysan laa ahla lii ahelna iima sugnaanin walaa maala maalna melihii hanti walaa sakana guri xataa melihii buu yidhi maalintaa rasuulku uu idhahaya maxaad u baahan tahay oon ku siiyaa maxaad i weyddiisanaysaa rabiicow oo aan kuu qabtaa waxaan dhahay dhallinyaro faqiir ah ahal meli maal meli guri melihi wainnamaa kuntu a waxaan ahaa mid u dunno oo u hoyda ilaa sifatin qowladii almasjidi masaajidka ku tilay maca amhaalii dadka aniga ila ilamidkaa micigoodan la seexanayey oo min fuqaraa'i lmuslimiin muslimiinta fuqaradooda ah guri la layidhaahda asxaabu sufa dad la dhahaa jirtayo sufadu waa qowlad yar oo masaajidka ka soo hor jeeday ama ku agtiilay makaan masaajidka rasuulka ah bay ahayd waxaa u soo dulmi jiray fuqarada iyo dadka aan guryaha lahayn dadka iska masaakiinta ah meelahaasay iska seexan jireen sidaa darteed sufad iyo qowlad yar bay ahaydoo meesha ku taala meeshaasaan isaga dulmi jiray guri melihi aan aado ehel iyo xaas melihi meel aan degganahay malaha hanti iyo xoole melihi sidaa darteed waa innamaa kuntu aaw waxaan ahaa mid isaga dunmoo isaga hoydaa ilaa sifati almasjidi masaajidka qowladeed maca amhaali dadka aniga ila midkaa nicigooda oo min fuqaraa'i اlmuslimiin muslimiinta fuqaradooda ah wa kaana annaasu dadkuna waxay ahaayeen yadacuunana kuwa noogu yeera biduyuufi اlislaam baana la oran jiray islaamka martidiisii martidii islaamkaana la dhihi jiray ilaa wax kaloon haysana ma laha faidaata haddii loo keeno oo loola yimaado faidaa utiya dhe haddii loola yima hadduu ula yimaada axadun axad oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah bisadaqatin sadaqad hadduu ula yimaado ilaa rasuuliillaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam ileen sadaqada ma cunee bacaa bihaa wuxuu u soo diri jiray sadaqadii kullahaa dhammaan ilaynaa xaggeena wax sadaqaa haddii loo keeno asxaabu sufuu u soo diri jiray nebiga wa waidaa hadaa lahu axadu axad hadduu u soo hadiyeeyo hadiyatun hadiyadna akhada minhaa shay-an waxbuu ka qaadan jiray wa jacala baaqiyahaa inta soo hartayna lana anigu noo yeeli jiray sala allahu calayh wasalam bacdamaa masaakiinta iyo dayfka islaamka aanu nahay nebiga sadaqa ma cuno haddii loo keeno dhammaan waa u diri jiray reersu asxaabu sufaha loo geeyo haddiise arrintu ay noqoto inay hadiyo tahay nebiga hadiyadu waa qaataaye qayb intuu kala haro yow inta kale annaga noo soo diri jiray faxaddaanii waxay iigu sheekaysay nafsii nafsadayda an adquba inaan ka codsadoon ka dalbado min rasuulillaahi rasuulka alla xaggiisa shay-an wax oo min khayri dunyaa adduunka khayrkiisa ah waxaa qalbiga iga soo galay warway faqiir baa tahay waxna ma haysatide ka faa'iidaysa fursaddan oo khayr adduun markaa weydiiso akhtanii aan kaga kaaftoomoon ku taajiroobo bihi arrintaa min faqrin faqriga aan uga kaaftoomo akhtanii aan uga kaaftoomo bihi khayrka adduunka xoolaha adduunka min faqrin faqriga xaggiisa oo waaqaduu aan ahaado kalaakhariina kuwa kaloo daa maalin xoolaha u saaxiibka oo kale iyo wa wasawjin xaasaska iyo waladin ilmaha war nin yahow intaad nebiga u tagto bilcaanna melihi dheh gurina melihi dheh gaadiidna melihi dheh tukaanna ii furdheh macnaha khayr adduun inaan weyddiisto markaana aan noqdo nin hani ah oo ka kaaftoomo ku kaaftooma fakhriga iyo waxaan markaa haystaa oo waaqduu kaalaakhiriin kuwa dambe kuwa kale oo kale aan la mid noqdo kuwaasoo daa maalin wa zawjin wa waladin ilmaha maalka iyo xoolahaba iskale iyo xaaska laakini laakiinse anigu maa labistu maba daahinba an qultu inaan idhi tabban lak tabban laka hoogayaa rabiicatu bin kacab rabiica bin kacaboo hoog ha kugu dhaco tabban laka hoogi waay macnaha ina addunyaa adduunku zaa'ilatun waa mid zaa'il ahoo zuulahaya faaniya haddana dhammaanay war hadda haddaad nebiga u tagto gacmaha kor u taago sida roobka lagugu soo shuba baasha waxweyn maa rasuulku waa mustajaabu daca wax allaala wuxuu ilaahay ka baryo alla waa siinaya subxaana wa tacaala marka hadda waa lagugu soo qubayaa laakiin adduunkii waa zaa'il waa faaniya meel buu ku ogyaha wuu dhammaanayaa wa waina laka waxaad ku leedahay fiihaa adduunka korkiisa risqan risqi baa kuu qoran risqigaasoo kafilahu allaahu alla uu kuu kafiilayuu kafaal kaaga noqday caza wajalla falaa budda waxaana lagama maarmaan ah an yaatiyaka inuu kuu yimaado risqiga war wax ilaahayba kuu qoray laga yaaba inuu kaa soo daahay keliyuu kuu soo socdo imaanaya waxaa maxaad ka weyddiisanaysaa rabiicow hoog ku arkade iyo tabdan iyo hoog iyo khasaaraha kugu dhacdee war adduunku waa zaa'il waa mid dhammaanaya waa mid zaa'il ahoo zuulahayo faaniy ah faaniyo ahoo ah meel ku egoo dhammaanaya wa inna laka waxaa lagaaga qoray oo oo kaaga sugan fiihaa adduunka gudihiisa risqan kafilahu allah ilaahay uu kafaalay caza wajal qof walba oo rabbi abuuray ilahay risqi buu u qoray subxaana wa tacaala asagoo risqigaa dhammaysanna adduunka ka tegi maayo sidaa darteed baa waxaa la tilmaamaa in badan risqiga laga yaaba inuu kaa soo daaho daahitaan uu kaa soo daahay darteed yaysan kugu kelifin inaad macaasii tuuganimo ku raadiso wax xaaraan ah waayo shaygan waa la kafaalay rabbi baa qoray ilaahay waa kugu talagalay caza wajal falaa budda falaa budda waxaa lagama maarmaan ah oo dhab ah an ya'tiyaka inuu kuu imaanayo risqigaa wuxuu ilaahay kuu qoray qof kaa qaadanayaa ma jiro qof kaa qaadanaya ma laha wاrasuulu rasuulkuna salى اllahu عalayhi wasalam fii manzilatin mansilad iyo sharaf iyo darajuu ku leeyahay cinda rabbihi rabbigii agtiisa laa yuraddu lahu aan laga soo celinaynin macaha micigeeda طalabun codsi rasuulka agtiisa alla manzil buu ku leeyahay rasuulka alla agtiisa manzil iyo sharaf baa uga sugnaaday طalab kasta uu codsadana laga soo celin maayo faaطlub طalab minhu xaggiisa an yas'ala an yas'ala inuu kuu weydiiyo allaha alle laka adiga min fadli اaakhira aakhira fadligeeda ruuxaas ka dhammaanaya meeshaan adduunka laftigeeda haddaadan ka bixin xataa dhibaato iyo fakri iyo mashaakil yo min alayam bu alla kaa bixin haddaad ka bixi weyse xataa dhimashaad uga baxaysaa laakiin meesha dhibka hadduu kugu bilowdu soconaayo meesha dhibka hadduu kugu socdo uusan aynin waa daarta aakhiro meeshaasaan fiiriyey buu yidhi intaa kadib baan is-idhi rasuulka mansiluu ku leeyahay alla agtiisoon laga soo celinaynin micigaa iyo mansiladaa micigeeda dalab uu codsadaye faatlu waxaad ka dalbataa minhu xaggiisa an yas'ala allaha inuu alla kuu su'aalo laka adiga min fadli اlaakhirati aakhira fadligeeda fataabat nafsii naftayda way ku wanaagsanaatay lidaalika arrintaa way ku qanacday macnaha inaan iska daayo waxaan adduunkoonsan weydiisaninba wastaraaxad lahu wayna ku istareexday way aad bay usii sii jeclaysatayoo way ku raaxaysatay inay dalbato oo ay weydiisato khayrka aakhiro uma kabacdi ji'tu waanu imid ilaa rasuuli illaahi rasuulka alla sala allahu calayh wasalam faqaala wuxuu ii yidhiba maa taquulu yaa rabiica ay hadal rabiico adaa lagu sugaayey dalabkaagii soo gudbiso maxaad oran lahayd faqultu waxaad idhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow as'aluka waxaan ku su'aalanayaa an tadacuwa liya inaad ii tuugto aniga allaaha alla tacaala amarkiisa sarreeye an yajcalanii inuu igala kaam dhigo rafiiqan rafiiq laka adiga fi ljannati jannada dhexdeeda allahu akbar rasuulkii allo waxaan ku su'aalanaa rafiiq inaan meel wada fadhiisana ani iyo adiga fi ljanna jannada dhexdeeda jannada ma heli karaa rasuulkii ilaahayow yaa rasuul allah as'aluka waa ku su'aalanaa an tadcuwa inaad ii tuugta liya aniga allah ilaahay tacaalaa amarkiisa sarreeye an yajcalanii inuu iga yeela rafiiqan mid rafiiq kula ah laka adiga fi ljannati jannada dhexdeeda sanadkayga waa kaasaa faqaala man awsaaka bidaalika yaa kuu sheegay hor yaa fikraddaa kusoo siiyey rasuulku aad buu la yaabay sal allau alayh wasalam man awsaak yaa kuu dardaarmay bidaalika arrintaa war yaa arrintaasaa dheh ku yidhi yaa taladan ku siiyey faqultu laa wallaahi maa awsaanii bihi axad maya rasuulkii allo wallaahi qof ii dardaarantay ma jiro walaakinaka laakiinse xiina wakhtigii qulta lii aad igu tiri salni iweydiiso ucطika aan ku siiye salni iweydiiso ucطika waa ku siinayaa su-aashaada xadaatnii waxaa ku soo dhacday ugu sheekaysay nafsii nafsadayda an as'alaka inaan ku su'aalo shay-an shay oo min khayri اdunya adduunka khayrkiisa ka mid ah waa xoolaha adduunkee uma ka bacdi rasuulkii allow maa labidtu maba daahinba an hudiitu in laygu hanuuniyey ilaa iihaari albaaqiya waxa baaqigee haraya doorashadeeda aan ka doorto cala alfaaniyati waxa dhammaanaya taasaa rabbigay igu hanuuniyey fasa'altuka waan ku su'aalay an tadcuwa allaha inaad ilaahay ii tuugto lii aniga bian akuuna inaan ahaada rafiiqaka rafiiqaaga fi ljannati jannada inaan jannada rafiiq ku noqono rasuulkii allah fasamata rasuulu اllah rasuulku waa aamusay طawiilan wax dheer ayuu aamusay nebiga janno gacanta nebiga kuma jirto salى اllahu calayhi wasalam wuxuu moodahayay laftigiisa waxoogaa adduunkan iyo beeraan rabaa iyo naag igu dar iyo guri hallay dhisa iyo wax noocaas oo kale ah ninkii arrin weyn ayuu la yimid wax culus oo gacan rabbi ku jirta ayuu la yimid wax shaqo u baahan ayuu la yimid in dheer buu rasuulku aamusay sala allahu calayhi wasalam uma ka bacdi qaala wuxuu yidhi wuxuu yidhi awagayru daalika ya rabiica wax kalene wax kale waad u baahan tahay ma lahan miya taasi gacan allay ku jirtaa subxaana wa tacaala awغayru dalika ya rabiica faqultu kalaa ya rasuula allah maya rasuulkii allah famaa acdilu wax ila dhigmaya ma jirto bima sa'altuka uma dhigmo bima sa'altuka waxaan ku su'aalay shay-an waxba waxa adduunka yaalo dhan xataa haddaan ku weydiisto oo lay siiyo ucdil uma aha wax la barbar noqon karo ma aha waxaan ku su-aashay oo ah inuu nebi moxamed rafiiq jannada kula noqdo sal allahu calayhi wasalam wixii aan ku su-aashay wax u dhigmaa ma jirto faqaala wuxuu yidhi nebiga waa yahee xaalku hadduu meesha maraayo oy arrintu janno gaarsiisan tahay janno keliyana ma ahe weliba inaad micigayga noqotood rafiiq igula noqoto jannada hadday xaalku sidaa yahay idan acinnii igu soo kaalmay calaa nafsika nafsadaada bikarati sujuud sujuud fara badan haye cibaado badan la imow adigana intaan meesha tago ninkan janno ha la siiyo ma soconayso kam min malakin fi samaawaati laa tugnii shafaacatuhum shaya meeqa malag baa cirka fadhiso shafaacaday waxba taraynin ilaa min bacdi an ya'dana allah markuu alla idma ka maahane liman yashaau wayardaa qofkuu ilaahay doono oo raalli uu u noqdo walaa tanfacu الshafaaca ilaa man ittakhada cinda الraxmaani cahdan shafaaco qofay anfacaysa ma laha ilaa qof ilaah agtiisa cahdii ballan dhigtay maahane mufasiriintu qaar bay dhin cahdigaa waxaa loo jeedaa waa laa ilaaha ila اllah nin khaalis iyo dhabnimo ula yimid maahane sida abaa hurayre rasuulka uu su'aalay man ascad الnaas bishafaacatika yowma alqiyaama yaa helaya shafaacadaada maalinta qiyaamo oo rasuulkuu dhahay abaa hurayra waan malaynaayey xadiiskan inuusan iweydiinaynin qof adi kaa horeeya markaan arkay dadaalkaad axaadiista ku dadaalayso waxaa ku liibaanaya oo u horeeya oo helaya shafaacadayda man qaala laa ilaaha ila allah qofkii dhahaa khaalis iyo naftiisa ay saafi iyo khaalis u tahay buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam idan haddiiba janno aad rabto adigana soo dadaal baa la yidhi idan aacini idan hadday arrintu sidaa tahay acinnii iigu kaalmay calaa nafsika nafsadaada bikahrati الsujuud sujuudda salaadana waa lagu magacaabaa bikahrati الsalaa salaad fara badan adigana bal soo dadaalo cibaadaadkii iyo waxyaabo kala samay fajacaltu waxaan guda galay aadaabbo inaan ka caada dhiganayo ku dadaalayo fi lcibaadati cibaadada inaan aad ugu dadaalayo saan u dheefsado oo aan u helo bimuraafaqati rasuuli illaahi rasuulka muraafaqadiisa fi ljannati jannada kamaa sidii xadaytu aan ugu dheefsaday oo aan u helay bikhidmatihi u adeegiisii wa suxbatihi la saaxiibitaankiisa fi dunya adduunka saan adduunkaba ula saaxiibay oo aan ugu dheefsaday inaan nebiga u khidmeeyo yaan cibaado badan caada ka dhigtay saan haddana ugu liibaanoon u dheefsado muraafaqada rasuulka jannada gudaheeda umma intaa kadib innahu lam yamdi maba ka soo wareeganba calaa daalika arrintaa ee rasuulka uu sidaa u weydiistay waktu طawiil wakhti dheer kama soo wareegan xataa naadaanii ilaa haddana uu ii naadiyey uu ii dhawaaqay rasuulu الlah rasuulkii alla salى اllahu عalayhi wasalam wa qaala wuxuu ii yidhi alaa tatasawaju ya rabiica rabiico ma guursanaysid miya adi iska taagan tahaye ma aroosaysid miya alaa tatasawaju yaa rabiica rabiicow miyaadan guursani faqultu maa uxibu ma jecli baan idhi buu yidhi an yashqalanii inuu iga mashquuliyo shay shay can khidmatika adeegaaga yaa rasuul allah rasuulkii allah waayo naag hadda hadduu guursado shuqul baa imaanaya mashquul baa imaanaya asoo soo deg rabaa le xafaayaddii baa dhamaatay sooma asoo soo deg raba saad kusoo socda markuu sii koraa leeyahay biyaa go caag qaado waa asagoo markaa shaqadii ka yimid baa le kootadi baa goday as macnaha waa mashquul sokor baa dhammaatiy saliid baa dhammaatay waxaasaa laga baxay dhinac waa ka dhib dhinacna waa ka dheefo diintaadii nus bay kuu ilaalsanaanaysaa saa darteed buu yidhi rasuulkii allow waxaan nacayaa khidmadaada iyo adeegaaga inuu wax iga mashquuliyo uma intaa kadib innahu laysa cindii inahu sha'nii amare laysa cindii agtayda ma aha maa amharu bihi azawja waxaan zawjo ku mehersado waad og tahay rasuulkii allah waxna maba haystay ninkan baanaay faqiirka ah sababta ku xambaartayba inuu in badan rasuulka u shaqeeyey maxay tahay waa xoolo la'aan haddii xoolo fara badan uu la'aan lahaa meeshaas wax ka furan lahaa ganacsi buu geli lahaa kabaa xaaladaabaa dhici lahayd sidaa darteed buu yidhi uma inahu laysa cindii agtayda ma aha maa m amharu waxaan meher uga dhigo maa amharu bihi aلزawja waxaan zawje ku mehriyo oo aan mahar uga dhigo kaana ma haysto walaa maa shayna agtayda ma aha oo ma haysto uqiimu aan ku istaajiyo xayaataha nolosheeda bihi ayada waxaa nolosheeda ku hojiya ila markaad gabar soo guursato layskagama baahno waa iska soo guursanaa keliya waxbaa loo baahan yahay gurigay bay fadhiisanaysaa aawa biilkeedii aawa dharkeedii ama isbitaalkeedii way wallacaysaa soo dumarkana mar allaala markay rag waxay dhaha guryahooda ay joogaan maba xanuunsadaanba maalinta lasoo guursado toddoba laga boo xanuun ku bilowdaa mar intay xanuunaysa isbitaali geeyi intayga bixi markaasay ku bilaabataa markaasaa wuxuu yidhi rasuulkii allow ma haya waxaan ku istaajiyey xayaatadeeda qofkan aad soo guursanayso waxeedaa lagaaga baahan yahay ayadoo ilaahay kelif abuuray subxaana wa tacaala laa yukallifu allahu nafsan ilaa maa aataaha sayajcal اllahu bacda cusrin yusra culayska bacdi fudeed buu ilaah yeeli doonaa subxaana watacaala saa darteed walaa maa shayna ma haya buu yidhi uqiimu xayaataha nolosheeda aan ku ooga oogabiya arrintaa ama ayadaba fasakata nebigu iga aamusay buu dhahay sal la alيه wasalam shib buu ka yidhi uma haddana ra'aanii aaniya mar labaad buu i arkay faqaala isla naftii su-aashii ayuu weydiiyey alaa tatasawaju ya rabiica rabiico ma guursanaysid miya faajabtu ana waan u jawaabay bimili maa qultu wixii aan lahu asaga ku idhi fi lmarati saabiqa markii hore rasuulka allow khidmadaada wax iga mashquuliyana ma rabo teeda kale waxaan naa ku meersadana ma haysto waxaan xayaatada ku istaajiyana ma haysto sidii baan idhi laakiin laakiinse ma in khallawtu maba la harinba ilaa nafsii nafsadayda lama gooni noqonin waay waa markaan ka soo tegayo naftaydii aan la khalweeyey xataa nadimtu ilaa aan ka shalaayey calaa maa kaana minii wixii ani xaggayga ka ahaa hadalladii nebiga aan ku idhi waan ka qowmameeye buu dhahay waqultu waxaan idhi wayxaka liibaani yaa rabiicatu rabiico wallaahi baan ku dhaartay ina nebiya nebiga la aclamu waa og yahay minka xaggaaga asagaa kaa og bimaa yasluxu waxa kuu islaaxoo kuu hagaagaya laka adiga fii diinikii wa dunyaaka adduunkaaga iyo diinkaaga nebigaa ogaas badan subxaana wa tacaala war waxaan uu mar kasta maa guursatid maa guursatid uu ku leeyahay war nebigaa kaa ogaal badan masaalixda iyo danahaagee acrafu waana og yahay minka xaggaaga rasuulka bima cindaka waxa agtaada ahaadayna waa og yahay wallaahi baan ku dhaartee lain dacaanii hadduu ii yeedho rasuulullaahi rasuulka alleh bacdum haadihi almara markan kadib ila azawaaj guur hadduu iigu yeedho laa ajabtu an ajiibayaa buu yidhi tookadaan hadduu idhooma aroosaysid miya haa leleeya macnaha haabaan dhahayaa buu yidhi lam yamdi kama soo wareeganin calىa daalika arrintaa طawiilu waqtin waqti dheer xataa qaala lii alrasuul ilaa rasuulku ii yidhi alaa tatasawaju yaa rabiica ah, rabiico ma guursanaysid miya faqultu bala yaa rasuul allah haa baan idhi wa rasuulka alla faqultu bala haa yaa rasuul allah rasuulkii allo waan guursanayaa walaakin man yusawijunii yaa ii guurinaaya yaa gabadhiisa isiinaya yaa gabadhii buu dirahanaya nin iska shibaalka muuda meelaa iska joog jooga hadduu kuu soo doonto gabadhaada isii ku dhoom siinaysaa in badan baa laga yaabaa inaadan siinin saa darteed ninkan aad taqaanaan ahaye wa inamaa wa ana anigu kamaa taclam saad og tahay baan ahay wax iga dhaca ma laha rasuulkii allow yaa ii guurinahaya man yuawi man yusawijunii yaa ii guurinahaya wa ana anigu kamaa taclam saad og tahay baan ahay faqaala rasuulku wuxuu dhahay inطaliq bax ilaa aali fulaan aali fulaan u tag reerkaas u tag hebel la dhaho reer hebel u tag waqul lahum waxaad ku dhahdaa ina rasuula allah rasuulkii alla ya'murukum wuxuu idin farayaa an tazawajuunii inaad ii guurisaan fataatikum gabadhiina fulaanata heblaayo ah heblaayo oo guriga ku jirta gabadhaasaa rasuulka iisoo diro wuxuu idin farayaa inaad ani ii guurisaan baxsaa intaa iska dheh baa la yidhi faqaala inطaliq bax buu dhahay rasuulka ilaa aali fulaan aali fulaan u tag waa shaksi mucayan laakiin waa kinaaya can shaksin mucayan hebel u tag guriga hebel uu joogo tag baa la yidhi mar allaala markaa tagtana waqul lahum waxaad ku dhahdaa ina rasuula allah rasuulka alla ya'murukum wuxuu idin farayaa an tasawajuunii inaad ani ii guurisaan fataatakum gabadha oo fulaana heblaaya la yidhaahdo gabadhiina heblaaya bax u tag buu yidhi mar allaala markuu saa ii yidhi rasuulka u tag faatitu waanuu imid buu yidhi cala anoo xishoonaya sariig qofkaan jeebkiisa wax ku jirin gabarna doonanaya xashoodkiisa mudan yahay wa qultu lahum waxaan ku idhi inna rasuula allahi rasuulkii alla arsalanii ayaa ikii soo diray ilaykum xaggiina litasawajuunii inaad ii guulisaan fataatakum gabadhiina fulaanata heblo aha gabadha yare fataadka macnaha gabdhaha dhallinyaradaa loola jeedaa min fatayaatikum sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala wa ankixu alayaama minkum wاsaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum walyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxa xataa yughniyahum allahu min fadlihi intaasoo dhan ilaahay wuu tilmaamaya subxaana wa tacaala idan gabadhiina inaad ii guurisaane hiblaayo ah yaa nebiga iisoo diray xishood baa ku jira faqaaluu fulana ma hiblaaya hiblaaya uu yaaba odagi qultu nacam ha nebigaa iisoo diray faqaaluu marxaban birasuuli illaahi soo dhawaan ba usugnaatay rasuulka alla sal اla alayه wasalam wa marxaba birasuuli rasuuli rasuulka alla rasuulkuu soo dirayna ha soo dhowaado ahlan wasahlan macnaha soo dhawow baa la yidhi marxaban birasuuli illaahi wa marxaban birasuuli rasuuli rasuulka alla rasuulka uu soo diray uu annaga noo soo diray oo nebi moxamed baa saas yidhi miyaan haddana inkirayna on diidaynaa waa ma jirto waa waa waa raacitaanka rasuulka salى اllahu calayh wasalam wallaahi laa yarjicu laaban maayo rasuulu rasuulillaahi rasuulka alla qof uu soo diray ilaa bixaajatihi dantiisa in loo dhammeeyo mee ma laabanayo buu yidhi waa lagu mehrinayaa wacaqaduu lii calayha isla markii waaba igu xireen oo lagu mehriyey awa faantadii awa sharaabkii awa buskunkii <laughs> ma jirta soo ma wacaqaduu lii calayha waaba ii guuriyeenba gabadhii ma aragtay iyo mala sheekaysatay iyo sida dadka qaarkood hadda qof u tagto dhaa gabadhaada ii guuri war ma sheekaysateen bu kule sama ma sheekaysateen gabadha kaale maandhooxa samaysaa bal habeenuhu imoo usheeka gabadha meel ku xir haddaaba iska taalla marka saa darteed wixii oo dhan malaa ilaa waa la isku wada kalsoon yahay qof kastaa ahludiin iyo rasuul aa soo diray ka daba hadal ma laha sidaa darteed buu yidhi wacaqaduu lii wayba igu xireen aniga calayhaa gabadhii faataytu waanu imid annabiya nebiga salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh waqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulkii allo laqad ji'tu waxaan ka imid min cindi khayri beytin guri kan u khayr badan agtiisaan idinkaga imid rasuulkii allah saddaquunii waraxabuu bii wacaqaduu lii can ibmatihim way ii rumeeyeen hadalkayga way isoo dhoweeyeen wacaqaduu lii way igu xireen weli way igu mehriyeen calaa ibnatihim gabadhooda ee fa min ayna aatiihim bilmahar xaggee meel uga keena rasuulka alla waxba ma raggii waa isoo sharfeen aabba waa isoo dhoweeyey sidaa darteed baar dhallinyarada maanta joogtaa haddii inta badan dhammaan meehee la xushmeeyo la ixtiraamo xataa aan waxba laga qaadanin aabbihii saa u xushmeeye gabadhiisii ku xushmeey yo inta badan xumeeyaan sida sida jirtada looma baahna waxaa loo baahanya ikraam meesha waa in la dhaqmo ama in la kala tago sida ilaahay tilmaamaya imsaak bimacruuf aw tasriix biixsaan furiinku wax weyn ma aha waa tasriix sariix macnaha kelitaag macruuf oo wanaagsan iyo dhaqan fiican labadaasay diintu qabtaa wixii ka soo haray waa diraar iyo dhib walaa tumsikuhunna diraaran litactaduu budhaa ilaahay dumarkana dhib ha u haynina idinkoo ku xadgudbaaya famin ayna aatiihim bilmahar fاstadcaa wuxuu u yeehay alrasuulu rasuulka buraydata bin qasiib ninka lagu magacaabo wa kaana wuxuu ahaa sayidan oday kaaba qabiil oo min saadaati qowmi qoomkayga odayaashoodii ka midoo bani aslama wa qaala lahu wuxuu yhi yaa burayda buraydow ijmac lirabiica rabiica u jamci oo u ururi wasna nawaatin dahaban laftimireed wax la eg oo dahab ah bal intaad tolka u gasho waxa laysugu soo dardaro fajamacuuhaa lii way iisoo ku aruuriyeen laftimireed wax la eg dahab ah ayaa loo soo jamciyey faqaala lii alrasuulu rasuulku wuxuu ii yidhi salى اllahu عalayhi wasalam idhab bihaadaa kani la tag ilayhim xaggooda waqul lahum waxaad ku dhahdaa haadaa sadaaqu ibnatikum inantiina meherkeedii waa kana qaad haddana gey faataytu waan ula tegay buu yidhi wadafactuhu waan u dhiibay ilayhim xaggooda faqabiluuh wayga aqbaleen haddana waraduuh way ku qanceenoo way ku raali noqdeen weliba kaaga sii daran wa qaaluu waxay dhaheen kaiirun alla badnaa ayibun alla fiicnaa kaiirun ayibun badnaa oo fiicnaa saasay markaa ii dhaheen waxaan maxay ku falaysaa inanteena iyo maxaad moodaa iyo waxaan ima jirto waayo guurka faa'iidadiisa iyo waxyaabaha loogu talagalay waa nolol isku darsi iyo in si fiican loo dhaqmo ilaahayna qof kasta ka kale uu ku cismeeyo ku ilaaliyo ee hantii xoole ma aha badanaa bay dhaheen kaiirun ayib faataytu waxaan u imid haddana rasuul allah qultu waxaan idhi maa ra'aytu maba arkinba qowman qowm qadun weli akrama minhum ka karaamo badan kuwaan xaggooda qoom ka fiican dadkaan maba arkin buu yidhi falaqad radduu way ku raali noqdeen maa acdaytum wixii aan siiyey calaa qilatihi asagoo yar wa qaaluu waxayna dhaheen kaiirun ayibun kii yaraa bay dhaheen alla badnaa wa fiicnaa waa iimaan walaalayaa iimaan baa laysdhaafay iimaankaa wax weyn ah fa qaala wuxuu yidhi alrasuul kaiirun ayib bay ii dhaheen ee fa min ayna xaggee baan haddana lii ani iiga sugan tahay oon uga helayaa maa uulimu bihi yaa rasuula allah waxaan weliime ku sameeyo weliimada waa xafladda arooska maxaan ku weliimeeyaa gabadhii see loo guri gurigeynayaa weliimaa layska rabaaye faqaala rasuulu rasuulka liburayda wuxuu ku yidhi haddana ijmacuu u soo ururiya lirabiicata amana kabshin wan lacagtiisa lasoo gado lacagtiisa intay goyso tolka u galaha looga soo aruuriyo fabtaacuu waxayba ii soo iibiyeen kabshan cadiiman samiinan wan cadiim ahoo weyn samiin ahoo buuranoo cayilan shilis ah ayay ii keeneen buu yidhi waaba loo soo iibiyey wankiioo la wado ayaa loo keenay faqaala lii alrasuulu rasuulku wuxuu ii yidhi haddana idhab bax ilaa caaisha caaisha u tag naftigiis waa ka qayb qaadanaya rasulka sal alla alay wasalam laftigiisa wuu ka qayb qaadanayaa caaisha aad waqul lahaa waxaad ku dhahdaa an tadfaca laka inay kuu soo dhiibto maa cindahaa waxaa agteeda yaalo min ashaciiri shaciir ah shaciirta iyo qamadigii sareenka guriga yaala ha kuu soo dhiibtay orad tag rasuulku wuxuu ku soo amray dheh keen waxaad haysay faataytuhaa waan u tegay caaisha faqaad waxay tihi ilayka qaado almigtalu dembiisha fafiihi waxaa ku jirta sabcu aasucin toddoba saac ama toddoba kombo oo shaciirin shaciir ah laa wallaahi maya allan ku dhaartay maa cindanaa agteenna ma ahanin bay tiri caaisha طacaamun hayruhu طacaaman waxa ahayd intaasaaba gurigeenii taalay saa darteed baa ilaahay dartii loogu baxsaday subxaana wa tacaala qofka aroosaya waxaa in badan ka qaadanaynaa in aad loo saacido walaalayaa mahmahaday soomaalidu dhahdo aroosaayo maskiino ma waxaan waxba ka jirin wax kasta oo coon oo kaalma uu u baahan yahay in garabkiisa la taagnaado xataa haddaadan waxba siinaynin habeenkaa taxi haddii aad leedahay ku saacid ninka arooska ah meel unba wax un bay u qabanaysaa waayo kaalifaad iyo dhibaat iyo waxyaabo culus baa korkiisa noqonaya qof dhan buu milkinayaa qof dhan bu uu leeyahay anaa ka mas-uul ah ma sahlana wax fudud ma aha shiiqa markuu ku xiraayo ninka dhallinyaraha ah ma aqbashay nikaaxeedii meherkeedii ka ahaa waxaa la soo sheega qabiltu markuu leehay macnaheed maxay tahay anaa la wareegay qof dhan baad la wareegaysaa wax sahlan ma aha qof dhan baad leedahay anigaa ka mas-uul ah anaa ka mas-uul ah geesisana baa la yidhi ninka dhaha gabadhaada isi <laughs> geesisa yaa ka siqisan oo ka deeqsi badan ninkii yidhi waa ku siiyey sabaa saas yidhaahdaa isii ninka dhahayna alla geesnimo badna waa qof dhan oo nool oo hooyii aabba leh oo intaa la soo koriyey oo wax la soo baray dugsi sare dhammaysa qaarkood jaamiciyaal ah shahaadooyin wataa yaad leedaha lay siiyo dhiiranaantaada laakiin waxaa kaa saqisan qofka ku dhahay waa ku siiyey waa wax aad iyo aad weyn walaalayaa saa darteed ninka aroosaya iyo gabadha aroosadaa labadaba waad aragteenoo garabkaa laga galaa in badan saddex qofood anaa u kaalmaynaya buu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala anaa caankooda ah waxaa ka mid ahaa annaakix nin raba inuu guursado guurkiisana cafaaf ula jeeda inuu ku dhoorsado maaha guurkiiska yacni ah guurka waxyaabaha kale qofka dan iyo qarad uu leeyahay ma aha waa guur dhowrsanaan qofka uu ku rabo inuu saqajaannimada iyo zinada iyo xumaanta iyo waxyaaba uga dhowrsado ninka doonaaya ilaahayaa micigiisa noqonaya subxaana wa tacaala saddexda qofood ee ilaahay uu ballan qaaday inuu garab siinayo uuna u kaalmaynayo markaa ku jiraa waa ujeeddaa rasuulka laftigiisa waa ka qayb qaatay sala allahu calayhi wasalam caaisha u tag waxay haysana ka qaado shaciir ah sabca aas bay haysay toddoba aas aasucin shaciir ayay markaa haysay waa jamcu saac baa loola jeedaaye saac oo shaciir ah laa wallaahi maa cindanaa طacaam allaan ku dhaartay agteena طacaam ma ahaanin hayrahu kaanaan ahayn faاnطalaqtu bilkabsh wankii baan la tegey buu yidhi wankii intuu dhegta ka qabtay iyo wshaciir badarkii ilaa ahli zawjatii xaaskiisayba noqotayba sawjadayda xaaskayga eelkoodii baan u geliyey faqaalu waxay dheen ayagana fiiriya walaalayaa ama ashaciiru fanaxnu nucudduhu shaciirka anagaa diyaarinayna iska dhaafana cisho kan naqso wa ama alkabshu wanka soomaa famur asxaabak asxaabtaada amar an yuciduuhu laka inay kuu diyaariyaan gowraciisii qalitaankiisii iyo hilibkiio sidiisaa noo keena laakiin shaciirta soo maaha beriiska anagaa diyaarinay iska noqsaa la yidhi faakadtu lkabsha ana wanaas wankii baan soo qaadanay ani iyo dad oo min aslama reer aslam waa tolkiisii fadabaxnaahu waan gowracnay wasalakhnaahu waan maqaar fiiqnay watabakhnaahu waan karinay faasbaxa cindanaa agteena waxaa ahaaday markaa khubsun walaxmun muufo iyo hilib waa aroos wanaagsan khubsi iyo muufaa la cunay waa kiis iyo laxm ilan shaciirtiina waa la dhejiyo ayagaa diyaariyey muufadii waa la dhejiyey ee hilibkiina waa ta la keriyey fawlimtu waxaan u waleemiyey buu yidhi weliimo ayaan sameeyey wa dacawtu waxaan ka soo qayb geliyey oo aan u yeedhay rasuula اllahi sal اllau alيه wasalam rasuulkii alle faajaaba dacwatii dacwadeena uu ajiibay markaaga faqiirkaa muufe iyo ma aadaya ma jirto nebiga sal اllau alيه wasalam tawaaduc aad buu tawaaduc badnaa nebiga aad buu dadka fuqarada iyo dadka masaakiinta iyo dadka madaxda dadka xooloqabeenka kulli waa dhex geli jiray sal alah wasalam kanuu in iska weynaysiiyo iyo kan waxaagama cuno iyo dad baad arkaysaa qof daciif oo hadduu u liita hadduu u waco aan markaa ajiibayni ilaa dad meel meel sarsare iyo meelaha xafladaha waaweyn lagu dhigo iyo in la geeyo maahane muufaha sameeyey iyo canjeere iyo laxoox waxbaan sameeyey kaala iyo qof aan aadaynin baa jira suqaar yar iyo oo wax waaweyn markaa rabaa taa ma ahayn rasuulka salى الlahu عalيه wasalam fawalimtu waan weliimeeyey buu yidhi weliimaan sameeyey wadacawtu rasuula الlah rasuulka allana waan u yeehay sal اله عalيه wasalam faajaaba dacwatii rasuulkana ducadaydii iyo eritaankaygii waa ajiibay khaasatan aroosyada waa qaaraa waxay dhaan waa waajib haddii lagaa waco ma diidi kartid saan soo tilmaanay qofkii diidaa faqad casaa abalqaasim abalqaasim buu caasiyey waa mar allaala marka aroos lagaaga yeedho bahalla yaryar baa la sameeyaa beryan kaartii wax noocaas kale aho boqorkii boqoradday ku qoran tahay boqorkii boqoradda arooskii aroosaddaa loola jeedaa waa inaad ka soo qayb gashaa maalin hebel sacri kalaad baa lagu qoraya wax noocaasoo kalea ku qorqora iyo meelaha kale aroosyada lagu dhigo markaasaa laguu keenayaa baashaasaa lagu galaa marka haddii lagu keeno ajiibiha diidin waa shay aad iyo aad u muhiima ah. arooska wixii ajiibitaankiisa uma intaa kabacdi ina rasuula اllahi rasuulka ilaahay manaxanii wuxuu isiiba araqul way isfurfurtay markii ugu horaysa guri iyo waxbaan rabaa aduu dhihi lahaa qofkii raba faraska qofkii raba baa la yidhaahdaa ratiga adduunka inuu soo raaco kan aakhira ha rarto ratiga aakhira rara adi ka adduunka asaga kusoo dabagelaaye ninkii ratiga adduunka rarta ka aakhira masoo dabagelaayo ninkan waad u jeedaa asoo baahan oo dhibaataysan waxba aan haysanin dayaaftii islaamka lagu magacaabo yuu ilaahay doortay subxaana wa tacaala aakhiruu doortay adduun meel la kala dhiga ma la fiiriya marka dhul baaba la siiyeyba uma ina rasuula اllahi manaxanii ardan oo ilaa jaanibi ardi abi bakr abi dhulkiisa dhinaciisa marka ahaa beer baa suuragala inay tahay guri baa macquula inuu yahay say noqoto dhul baa la siiyey fadakalat calaya اdunya adduunka ay soo galay buu yidhi waatanaa iska imaanaysaa iska imaanaysaa waxaa la tilmaamaa saxiixeeda sixdarada ilaah baa garanaye nin baa aad u faqiiray oo nebigu tegay leeyihiin markaasa aad baan faqiira guursaa la yidhi wuu guursaday wuu ka daray wuu laabtay rasuulka alla waa sii faqiir ku dar baa tu labaad oo ku daray wuu ka daray rasuulka alla waa kasi tu saddexaadaroos allahu aclam sii sixdaradeeda sideedaba ee guurka mar allaale markaad guursato yo adduunku ku laga yaabaa inuu kuu furfurmaba inuu kuu furmo taasaa laga yaabaa annaga waxaan naqaanaa marka hore wax sameey marka hore akoon samayso marka hore guri dhiso mar sida loo leeyahay loo leeyahay afartan iyo konton iyo afartan shan lagu gaaray welina lama guursanin waa dhibaato aad iyo aad u weyn gabdhihii waa la xayiray inta balan laga qaaday yaa muddo dheer oo dheer haddana looxaynayaa intaa wuxuu leeyahy goormayd isku toosaysaa adduun toos xaggeed ka aragta adig adduun maa hagaagaba saad beri iyo beri damba uleeda lagaa wadayaa shilin baa ii dhiman iyo labaa ii dhiman iyo walaa in yaraa ii hartay intuu leeyahy qof dhahay hadda waa kaamilo waa buuxiye bal soo fiiriya maanta markuu bakhaar furto ku kale uu furo wallahi mid baa ii dhinaa baad maqlaysaa keliya waa sootaa shan leedahay wallahi kii lixaad baa i dhinaa lix haddana kii toddobaad baa u dhiman kii sideed intuu dhimeen buu adduunka laga tegaa walaalayaa sidaa darteed daacaadka iyo diinka allah iyo waxa cibaadaadka lagu xoojiye guurka uu ka mid yahay in lagu degdego waa shay muhiim ah asaa iska imaanaya gabadhaa risqi bay wadataa risqigeedii laga yaaba inuu adi kuu yimaado xaaladaasoo dhan marka waa in la aaminaa marka wuxuu yidhi adduun baa isoo galay xataa inii ikhtalaftu maca abi bakr calىa naklatin ani abubakr waxaa isku dagaalnay nakla timir adduunka dhibkiisa fiir haddana shar uu iska deganaa u iska fiicnaa dagaal baaba yimidba haddana waa laysku dagaalay calىa nakla nakla baa laysku dagaalay beertimireed faqultu waxaan idhi hiya fii ardii war timirtaan arladeedii ku taallaa faqaala bal huwa fii ardi abubakr waay waa la isku dhegan yahay maya anaa iskale maya anaa iskale waa dhibaato fanaazactuhu waan la murmo waan la dooday anagoo murmayna faasmacanii abubakar wuxuu maqal siiyey kelimatan karihtuhaa hadal aan dhibsaday waxbaa ka soo baxay abubakar afkiisa ee aan dhibsaday waa bani aadam falamaa badartu minhu alkelima markay u daahirtay abubakar xaggiisa kelimadii uu ogaaday inuu idhahayna nadima caleyh uu ka shalaayay saasaa loo baahan yahay kul bni aadam khaطaa wa khayru khaطaa'ina tawaabuun waa qaldami kartaa laakiin inaad ku adkaata ma aha abubakr fartuu qaniinay waa ka nadaamoodo waa ka shallaayay wa qaala wuxuu dhaha yaa rabiica rud calaya iga aarsoo idheh midlahaa iyadoo kale xataa yakuuna qisaasan ilaa aarsashay ii noqoto wajazaءu sayi'atin sayi'aة miluhaa faman cafaa وaصlaxa faajruhu calى اllah saa darteed buu abubakr intuu xanaa eh, intuu nadaamooday wuxuu yidhi rabiicow rud celi rudda calaya igu soo celi buu dhahay hadalkii aan ku dhahay idheh milahaa ayadoo kale ah waay labada iscaysa waxay dhahaan qofka cayda bilaabaa dusha laga saaraa sida xadiisku tilmaamay hadduu ninkii lagu bilaawusan xadgudbin laakiin haddaad xadgudubto adna gooni baa lagu saaraya daanyeerhow buu ku yidhi daanyeer iyo kelabio eyba adaa baa tiri waxaaga waa gooni laakiin daanyeer iyo daanyeer baa adaa haddaa dhahda waa khalaas labadaas wixii ka yimaada wuxuu ku dhahay iyo waxaa dhahdayba kacayda bilaa la dol saaraya haddiise aad xadgudubto qof kasta gooni baa loo abaalmarinaya waayo wajazaau sayi'ati sayi'atu miluhaa buu dhahay ilaahay qofkii iska cafiis wayse ka sii khayr iyo wanaag badan tahay qisaas iga dhig buu yidhi faqultu waxaa laa wallaahi laa afcal maya wallaahi samayn maayo kaa aarsan maayo faqaala abubakar wuxuu dhahay idan hadday saa tahay aati rasuul allah rasuulka allaan aadayaa waanu tegayaa wa ashkuu ilayhi waan u dacwoonayaa imtinaacaka reebtoonitaankii diiditaankii aad iga diiday can alikhtisaas inaad iga aargoota mini xaggayga maxaa la isku dacwaynayaa iga aars wax cajiib badan war waxaan ku dhahay idheh amaanta maxkamad iyo rasuulka la iskula tegaya sal alla wasalam maantana iskaba daaba xadgudubka meesha uu maraayo waa meel aad iyo aad u cajiib badan markaasaa waxaan idhi bu wallaahi laa afcalu faqaala idan aati waxaan aadayaa rasuul allah rasuulka allaashku waan u sheegayaa ilayh xaggiiso adaan kaaga dacwoonayaa imtinaacaka reebtoonitaankaaga can alikhtisaasi aargudashada mini ani aad iga aargudanaysa inaad diiday wainطalaqa wuu aaday abubakar ila nebi nebiga famadaytu aniguna waan soo dhaqaaqay fii itrihi raadkiisa markuu nebiga saa u soo dhaqay abubakar anna waa ka soo dabadhaqaaqay waan soo baxay buu yidhi tabacanii waxaa isoo dabagalay qowmii tolkaygii banu aslam wa qaal waxay dhaheen huwa aladii asaga waay midka bada'a kugu bilaabay bika adiga oo fashatamaka ku caayay maxaa dhacay maxaa uga daba tegaysaa maxaa u tuugtuugaysaa macnaha waa sida uma kabacda yasbiquka wuxuu kaaga hormarayaa ilaa rasuuli اllaahi rasuulka ilaahay miya oo fayashkuuka uu ku dacwayna tolkii baa xamiyo qaaday way kaceen Eh, eh, faltafata ilayhim faltafat waan eelaysaday buu yidhi ilayhim xaggooda wa waxaan idhi wayxakum war atadruuna man haadaa ninkaan ma taqaanin horta ninkan aad leedihiin saasuu ku yeelay nebiguu u socdaa ma taqaanin horta haada sidiiq waa abubakr asidiiq oo nin sahlan ma aha ninkan waduu shaybati lmuslimiin muslimiinta midka shayba u saaxiib ah waa waa nin islaamka ku ciraystay waay waa nin suu laa ilaaha ila اllah u dhahayo u wardinaayo uu u tukanayo ku ciraystay waay ma taqaanin marka hore irjicu war laabta buu yidhi qabla an qabla an yaltafita intuusan gadaal soo fiirinin ka hor oo fayraakuu idin arkin war horta waa ceebogdeene naqda buu dhahay dhammaan intuusan idin arkin oo fayadunnu uu u maleeyo annakum adinka inamaa ji'tum inaad u timideen lituciinuunii calayhi inaad iiga kaalmaysaan inaad asaga iiga hiilisaan oo fayaqdiba markaa uu xanaaqo oo faya'tiya rasuula allahi rasuulka lagu tago oo fayaqdib الnebiyu nebigana wuu caroodo liqadabihi xanaaqiisa oo fayaqdib allah ilaahayna wuu caroodo liqadabihimaa labadooda carashadooda oo fayuhlika rabiica rabiicu markaa halaagsamo war wax ma og tihiine ka dhaqaaqa buu dhahay meesha farajacuu way laabteen uma kabacdi ataa abu bakr الnebiy nebiga ayuu u yimid sal اlه alيه wasalam waxadatu wuxuu u sheegay alxadiid xadiiska xadiiskii ayuu uga warramay kamaa kaana sidii uu ahaa buu abubakar u sheegay rasuulka allah waa isqabanay mar allaala markaan isqabanay saasaa dhacday markay arrintaa dhacday kadibna waxuu yidhi iga aargudu ii taagan yahay anigana kama aargudanaayo farafaca arasuul rasuulku kor buu usoo qaaday ra'sahu madaxiisa ilaya xaggayga farafaca wuu soo qaaday arasuula rasuulka ra'sahu madaxiisa ilaya xaggayga wa qaala wuxuu dhahay yaa rabiicatu rabiicow ma laka walisidiiq war adi iyo صdiq maxaa idin maa maxaa idin kala dhex maray waa loo kala garqaadaya abubakr ba ha ahaadee waa loo kala garqaadaya maa laka walsidiiq qof markuu kuu yimaado kuu ashtakoodo waxna kuu sheego adoo kan kale hadalkiisa dhegaysan ha xukminin soomaalida waxay dhahdaa nin daqran hadduu kuu yimaado maxaa ka dambeeya ku dooxan kuwa dhiiggiisi midid inta uga taagan tahay kii daqranaabaad leedaha waryaa lagaa gardaraa dhiigga maa lagaa daadiye kuwa calooشhiisa banaanka taalaaba marka saa darteed ogow see xaalku yahay maxaa arrintu tahay maa laka walsidiiq adigii sidiiq maxaa idin kala haystaa faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii allow araada minii wuxuu iga doonayaa an aquula lahu inaan u dhaho kamaa qaala lii sidii asaga uu ii yidhi falam afcal mana samaynaayo rasuulkii allow ama ma samayninba saasuu igu haystaa waay faqaala rasuulku wuxuu dhahay nacam sax waay laa taqul lahu ha dhihin kamaa qaala laka suu ku yidhi suu ku dhacay ha dhihin waa saxsan tahaye walaakiin qul dheh gafar allah liabi bakr abi bakr allah u dhaafo abuu allah cafiyo abuu allah u dembi dhaafo dadkii hore marka qofka la caayo oo si xun loo galo oo lataanaa tahay war balaayaa tahay war inta ka dhacaa tahay la yidhaahdo intuu weysqaatuu gacmaha taaguu dhihi jiray ilaahayow wuxuu igu sheegaya hadday run tahayna iga cafi hadday beentistaana asaga ka cafi khalaas baa lagu kala tegi jiray dagaal iyo waabsa iyo rabsha imaba jirinba ilaah saas iyo saas iyo saas iyo saasuu ileeyahaye hadday runtii tahay ilaah iga saamax hadday beentiis tahayna ilaah asaga saamax saas inaan u noqona aad ba ufiicnaan lahayd laag way inagu adag tahay dhiig karaa la wada qabaa saa darteed baa mashaakil iyo dhibaato iyo waxyaaba in laysku sameey maahee wax wanaagsanay markaa jirin afar allahu ilaahay ha dhaafa dheh liabi bakarin faqultu la waxaan ku idhi afar allahu laka ya abaa bakr ilaahay ha kuu dembi dhaafa abaabakarow famadaa abubakar wuu iska tegey wacaynaahu cindhihiisoo tafiiqaani ay ka qubanayaan min adamci ilin wahwa asagoo yaquul dhahaaya jazaaka allahu canii khayra ya rabiicata binka cabd جزاك الله عني خيرا يا ربيعة بن كعب جزاك الله خيرا جزاك الله عني خيرا يا ربيcaة بن كعب asoo dhahaya yuu iska baxay haddii saa laysugu sabro wanaaggaasaa meesha imaanaya anaa gar daran iyo anaa gar daran cumar iyo abubakr nebiga hortiisa may ya rasuul abubakr anaa ka gar daran may ya rasuul cumar anaa ka gar daran may labadooda waxaa lagu kala heshiisiin waaye anaa gar daran anaa gar daran ilaa heerkaas aan gaarno wanaag la gaari maayo meesha waxaa noogu dhammaaday saxaabigii qiimaha badnaa rabiicata bin kacab iyo isla kitaabkii shanaad kitaabkii lixaad baanu geli doonaa usbuuca soo socda haddii ilaah yidhaahdo waxaana noogu soo horeeya abulcaas bin rabiica abulcaas bin rabiic waa taqaanaan baan filayaa waa nebiga gabadhiisa ninkii qabay qiso cajiib badan buu leeyahay waanu arki doonaa usbuuca dambe haddii rabbi idmo balse caal meesha ay noo joogto wabilaahi tawfiiq allahu subxaanah wa tacala Thank you.